وأصحaabihi أجمعين أmا bعd فhذا هو الشhريط السادس وسبعون من أشhرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويبدأ هذا الشhريط من أوائل xadيiث رقم ألف وثمنمية وثمانية waana xadiidka النواس بن سمعاan رضي الله عنه ee ku saabsanaa qisadii dajaal oo xadiid aad iyo aad u dheer ah waxaan soo gaadhnay markuu tilmaamayay nebigu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam dajaal ummaddiisa u tilmaamayay oo wuxuu yidhi innahu shaabun qaطaطun caynuhu طaafiya kaأnii ushabihuhu bicabdilcuza bni qaطn waxa weye isagu waxa weye innahu isagu shaabun waa wiil dhalinyaro ahoo qaطaطun oo jariir ah aad iyo aad u tima adag kelimadaasaan marka sharxaynay oo xagga timaha wixii ku saabsan waa kaan sheegnay timuhu laba nooc bay kala yihiinoo mid isagu iyagu iska fidsan oo aan meel ka soo laabnayn oo sabti baa la yidhaha timaha noocaas oo kale ah iyo kuwa laalaaban oo yar duuduuban oo meel ka soo laalaabma kuwaas marka waxaa la yidhaahaa jacd shacrun jacdi baa la yidhaahaa marka qofkiisana jacdi baa la yidhaahaa kaasaa marka laba nooc u kala baxo oo jacdun rajlun iyo jacdun qatad ayuu u kala baxaa jacdiga rajligu waxaa weeyaan waa midka jucuudadiisu yani marmaroorkiisu iyo adeegiisu uu dhexdhexaadka yahay sida timaha kuwa ay soomaaliyada dugusha yidhaaheen iyo cadaadka ku yidhaahaan iyo kale weeyaan midna waxaa weeye qaطadka la yidhaahana waa ka aad iyo aad muxuu ahaayey jucuudadiisu yani marmaroorkiisu iyo u badan yahay weeyaan oo jareerka kaanidhaahna weeyaan marka kaas weeyaan jacdun qatab waa nin aad nin dhallinyaraho aad tima adag weeyaan caynuhu taafiya ishiisu ay tahay mid sabaynaysa yani cinabatun taafiya bay ka dhigan tahay riwaaya kalaa sidaa u caddaynaysaoo ishiisu waxay u eg tahay xabad cinabahoo biyo dul sabaynaysa oo kale xagga midabka jaallanimada iyo xajmiga iyo wax walbaba ay uga eg tahay kaanii ushabihuhu bicabdilcuza bni eh, qatan waxaad moodaa inaan ku shabihi karo oon ku tilmaami karo ninkii la dhihi jiray cabdilcuza bni qaan cabdilcuza bni qaankaasuna wuxuu ahaa nin qabiilada khusaaca laydaa ka dhashay oo jaahiligii dhintay ninkaas uu u eg yahay buu leeyahy faman adrakahu minkum ninkii idinka idinka mid ahe eh, qofkaas soo gaadhaayo falyaqra' calayhi ha ku aqriyo fawaatixa suurati اlkahf suurati اlkahfi aayadaheeda hore tobanka aayadoodee hore ha ku aqriyo innahu khaarijun khallatan bayna ashaami waalciraaq wuxuu ka soo bixi doonaa khallatan ariiq buu ka soo bixi doonaa bayna ashaami waalciraaq oo shaam iyo ciraaq u dhaxaysa facaaa yamiina wacaaa fasaada shimaala caaa waa fasaadiye dhulku fasaadinaya yamiinan midig iyo waa caasa shimaalin bidixna uu fasaadinayaa yacnii dhulku midig iyo bidixiba uu u marayaayo hadba dhankuu maro fasaad badan buu la imaanayaa yaa cibaad allahi fahbutuu war addoommihii allow isdejiya isdejiya oo ninkaas ha ku degdegina fitnadiisa iyo waxa uu la imaanaye isdejiyo diintiinna haysta qulnaa markaasaan waxaan nidhi nawaas baa le radiyallahu canhu yaa rasuula allah wamaa lubthuhu fi lard nagaanshihiisa dhulkuu ku nogaanayaa maxay tahay imisuu joogayaa qaala markaasuu yuhi arbacuuna yowman waa afartan beri afartan beri buu joogayaa yowmun ka sana maalin sanad oo kale ah sanad la-eg wa yowmun ka shahr maalin bil oo kale ah waa yowmun ka jumca jumcan yacni waxaa laga wadaa usbuuc maalin oo wiig oo kale ah toddobaad oo kale ah wa saa'iru ayaamihi maalmihiisa intooda kalaana ka ayaamikum waa maalmo caadiyahoo sida maalmihiinna oo kale ah qulnaa markaasaan waxaan idhi yaa rasuula allah fadalika alyawmu aladii ka sana maalintaas sanada la eg atakfiinaa fiihi salaatu yowmin ma waxaad nagu fillaanaysaa hal maalin salaadeed miyaad nagu filaanaysaa waa su-aal aad iyo aad wajiih u aho saxaabada ridwaan ullahi calayhim alla ku ilhaamiyay iyagoo waqtigooda dajaal uuna sooba gaadhaynin oo marka laga qaadanayo xugma aad iyo aad muhiim oo aan sheegi doonno wuxuu leeyahay marka maalinta iyada ahee sanada laag ma hal maalina salaadeed baa nagu filaanaysa oo hal maalin salaadeedun miyaan tukanaa shantii salaadood qaala laa maya uqduruu lahu qadrahu u qiyaasa qiyaastiisa qiyaastiisa u qiyaasa oo waxaad ku qiyaasataan saacada iyo e, sinaacada iyo waxaad ku qiyaasataanba waxaad qadarkiisa u qiyaaso oo salaadihii waktigii ay geli jireen awal hore caadiga ay geli jireen markaad joogtaanbaba u tukada taasaa marka waxay tahay midda muhimka aan sheegayno waxaa weeye hadda dhulalka meelaha la yidhaha alqudbu aljanuubi walqudbu alshamaaliya la yidhaaho ee bilo dhan aan qoraxda la arkaynina lix biloodna maalin lagu jiraayo lix biloodna habeen lagu jiraayo dadka marka muslimiinta ahee jooga yaa taasoo kale hadda ay aad iyo aad faa'iido ugu leedahayoo waa inay u qadaraanoo awal hore kolkii ay lahaayeen maalmo caadiya ah ay lahaayeen afar iyo labaatankii saacadoodba habeen iyo maalin ay u soo gelayeen waa inay ku qiyaastaan siday ahaan jirtay hadday ayna lahayn oo weligoodba sidanuun ay tahay oo lix biloodoo maalin iyo lix biloodoo habeen ay ku jiraan dhulalka meelaha ugu dhow meelaha ugu dhow ee leh habeen iyo maalin nidaamsan leho afar iyo labaatankii saacadoodba habeen iyo maalin ay u soo galaan tawqiidkooday ku soconayaan qulnaa yaa rasuula allah wamaa surcat wamaa israacuhu fi lard muxuu yahay dhaqsihiisa iyo xawligiisa dhulka uu ku marayaayo qaala markaasu wuxuu yidhi kalkayfi waa roob oo kale istadbarad horeyxu ay dabada kaga timid dabayli roob ay dabadu eh, dabayli gadaal ka kaxaynayso dhaqsihiisoo kale uu ku soconayaa yaatii cala alqowm waxaa weeye kanuna marka fasaadkiisu intuu leekaanayo iyo eh, siduu alla subxaanahu wa tacaala dadka ugu imtixaanayo iyo waxa uu sheeganaya ilaahnimada ah wax aan muxuu ahaayey u dhigmo u munaasib u ah sida alla u makaminayo o alla ugu luminaayo dad buu u imaanayaa fayadcuuhum waa u yeedhayaayo in isaga caabudaan oo ilaahnimo ka dhigtaan yuu ugu yeedhayaa fayu'minuuna bihi markaasay rumaysanayaan ee rumaynayaan wayastajiibuuna lahu way ka aqbalayaan oo ilaahnimay ku sheegayaan faya'muru samaa'a cirku amar siinayaa inay roob soo dayso oo fa tumtir waa da'aysaayo roob bay keenaysaa waalarda dhulkana amar buu siinayaa inay nabaadkeeda soo bixiso oo fa tumbit markaasay soo bixinaysaayo muxuu ahayey nabaataadkii iyo caleentii iyo zarcigii wixii bay soo bixinaysaa fa taruuxu calayhim waxay usoo hooyanaysaa usoo dheelmanaysaa saarixatuhum xoolahoodii foofayu atwala maa kaanad sida ahayd markay ugu dheerayd zuran kuruska zura waa jamcu zirwa ama zurwa weeyaanoo lafdigaasu kolol horena waan soo marray oo waa shayga meesha ugu sarraysa weeyaan marka meesha ugu sarraysaa geelana waa kuruska lo-dana tuurta weeyaan yacni marka ay weligeed say u buurayd markay ahayd ay u kurus weyneed iyadoo ah yay xoolahoodii usoo hoyanayaan wa asbaqahu markay ugu waaweynayd ee ugu buuxbuuxday duruucan xagga candhadana markay ugu maya asbaqahu marka sida ay ahayd marka ay ugu candho weynayd ee ugu caana badnayd ugu darar badnayd iyadoo abay u imaanaysaa barwaaqa marka dadka alla ku ibtilaynayaayo markaasay ilaahnimadii ay ku sheegayeen ay sii rumaysanayaan wa amadahu ka ugu kala fidsan iyadoo ah khawaasira kelyahana kelyahood aad u kala fidsantay aad u dibra weyn ثuma yaأti alqowm niman kalu u imaanayaa fayadcuuhum waa u yeedhayaa fayarudduuna calayhi qowlahu hadalkiisay ku radiyayaano waa diidayaan oo diintooda haysanayaan fayansarifu canhum waa ka noqonaya waa ka tegayaa fayusbixuuna waxay waa barisanayaan mumxiliin iyagoo abaaraystay abaar ahoo wax ay haystaan aanu joog aanu jirin oo alle waa ku imtixaanayaaye laysa biaydiihim gacmahooda aanu ku jirin shay-un min amwaalihim wax xoolahoodiihi ayna gacantooda ku jiraan gacmahooda madhan yihiin khalaas taasay ku waabarisanayaan wa yamuru bilkhariba wuxuu soo marayaa meel kharaab ah buu soo marayaayo qaryo mar hore la deganaan jiray oo laga guuray ama dadkeedii ka leedeenoo ka dhinteen oo dunduntay yuu soo marayaa fayaquulu laha wuxuu ku dhahayaa akhrijii kunuusaki soo bixi kansiyaalkaaga wixii maalka ahay dadku kugu duugteen soo bixin fatatbacuhu waxaa raacaysa intay soo baxdo weliba ka dabayaacaysa oo la guurguuraysa kunuusuhaa kanzadaheedii khasnadaheedii ayaa soo raacaya ka yacaasiibi annaxli sida amiirada ee shinnida oo kale yacaasiib waa jamcu yacsuub yacsuubkuna waa amiirka shinnida weeyaan naxliguna shinnida weeyaan sida ay u raacdo shinnidu amiirkeeda u raacdo sidaasoo kale yay kunuustii dhulkaasi u raacaysaa ninkaas dajaal ah uma yadcuu wuxuu u yeedhayaa rajulan nin oo mumtali'an buuxa shabaaban dhallinyaranimo aad shaab u ah oo xoog badan fayadribuhu bisayfi seef buu ku dhufanayaa dhexda kaga dhufanayaa fayaqtacuhu wuxuu u goynayaa u kala goynayaa jislatayni laba qidcadood ramyata algaradi sida qaradka loo tuuro oo kale qaradkana marka waa waxa weeyaan shayga yoolka ah la toogto oo kale weeyaan waxa lagu tuura sida loogu tuuro oo kale u kala tuuraya waa kala tuurayaa ninka intuu laba kala gooyo yuu midba dhan u tuuraya markaasuu dhexdooda kala marayaa weliba labadii gobol ee ninka u kala gooyey uma yadcuuhu waa u yeedhayaayo soo kac buu dhahayaa fa yuqbilu waa imaanayaa ninkii oo soo noolaaday wayatahallalu wajhuhu wejigiisa ifayoo nuuraya yadxak isagoo qoslaaya ninkaa qisadiisuna waa iman doonaayo waa nin muslim ahoo min ahli lmadiina ahoo dadka muslimiinta markaas ninka ugu iimaan weyn ee ugu shahiidsan ee ugu darajo weyn weeyaan qisadiisa muxuaha riwaayadka soo socdaa faahfaahin doone marka wuxuu dhihi doonaa dadku weliba tusaya wuxuu dhahayaa haddaan ninkan intaan dilo aan soo nooleeyo miyaad i shakiyaysaan maya baa la dhahayaa markaasuu sidaa u gelayaa fabaynamaa huwa kadalika mar uu sidaa isagu ahaa oo fasaadkaa uu waday id bacaa allahu tacaala isla markiiba alla wuxuu soo bixinayaa almasiixa bna maryam masiixii ina maryam aha ciise ahaabuu alla soo bixinaya masiix masiixu dajaal masiixu dalaala iyo masiixu lhudaa oo masiix ibnu maryama baa kala jiro oo masiix ibnu maryam waxaa masiix loogu magacaabay dadka ahlu caahaadka aafaadka qaba kuwa baraska qaba kuwa judaanka qaba kuwa indhahale kuwa eh, muxuu ahaaye jiiska kuwaasu intuu gacanta mariyo alla ku caafiyi jiray kan kada kale dajaalas isaga waxaa masiix loogu bixiyey ishiisa masaxane tirtiran ama masxiga dhulka uu masaxayo yani dhulkao dhan cagta uu marinaayo ciise bnu maryam baa alla soo dejinayaa samada alla ka soo dejinayaa sala allahu calayhi wasalam fayanzulu wuxuu ku soo degayaa cinda almanaarati albaydaa manaarada cad agteeduu ku soo degayaa sharqiya dimashq magaalada dimashq ah barigeeda ah buu kusoo degayaa bayna mahruudatayni laba xamuuradaysan dhexdood buu kusoo degaya yani laba maro oo xamuuradaysan dhexdood buu kusoo degaya yani mxua rinjiyeysan oo xamuurad midda la yidhaha maqrana waa la yidhaahaa ee dharka lagu xamuuradeeyo reer magaaluhu reer baadihu way yaqaanaan baa muxuha isagoo laba maro oo noocaasa qaba yuu soo degayaa waadican kafayhi labadiisa gacmood isagoo ku kala haya calaa ajnixati malakayni laba malag garbahood ku kala hayo oo hareeraha laba malag ay ka socdaan ka duulayaan isaguna garbaha uu kala haysto idaa ta'ta'a ra'sahu markuu madaxiisa hoosu dhigo hoos u foorarsado qatara waa dhibcayaayo biyo waxaad moodo ayaa ka soo dhibcaya oo qurux badan oo sida xabadaha luulka oo kale iyo dheemanka oo kale ah oo sidii muxuu ahay riwaayad kale soo socda ay fasiri doonaan waxaad moodaa isagoo kolkaa ka soo baxay soo qubaystay oo xamaamka ka soo baxay oo kale weeyaan aad nadiif u ah timihiisa iyo kolkuu hoos u foorsada marka dhibcaa ka soo dhacaya madaxiisa ka soo dhacaya wa idaa rafacahu markuu madaxa kor u qaadana taxadara minhu waxaa ka soo dareeraya jumaanun lu'lu' jumaan waa jawhara eh, muxuu muxuuha eh, jawharta jamcu jumaana weeyaano wax jawharado oo sida luulka oo kalea yacni dhibco eh, dhidid ah ama biyo ah oo qurux badanoo sida xabaadka luulka oo kale ah yaa ka soo dareeraya oo wejigiisa ku soo dareeraya falaa yaxilu likaafirin uma bannaana yani uma suuroobi karayso qof gaal ah yajidu inuu helo riixa nafasihi raa'ixada neeftiisa inuu helo ilaa maata waa dhimanaya gaal alla gaalkii neefta ciise ay soo gaadhaba calayhi salaatu wasalaam halkaasuu ku dhacayae waa dhimanayaa wa nafasuhu neeftiisuna yantahi wuxuu ku dhammaanayaa uu gaadhayaa ilaa xaysu yantahi tarfuhu halka ishiisu ay gaadho halka ishiisu ay gaadho ayaa nafaskiisu u gaadhayaa intaas qofkii gaalahee joogana nafaskaas waa soo gaadhayaa marka gaalkii il arag u soo jirsadaaba waa dhimanaya fa yطlubuhu waa raacdaynayaa ciisa calayhi الsalaatu wasalaam wuu raacdaynayaayo wuu kanna waa ka cararaya isna waa raacdaysanayaa xataa yudrikahu ilaa uu ku gaadho bibaabi ludd magaalada luddi la yidhaha falastiin ku taalla ee yahuuddu ay hadda haysatee mataarka weyne ka dhiseen magaalada albaabkeeduu ku gaadhayaa fayaqtuluhu waa dilayaa ثuma yaatii ciisa ciisa wuxuu imaan doonaa salى اllahu عalayhi wasalam qowman niman buu u imaan doonaa muslimiin ahoo qad casamahum allahu minhu alla uu ka ilaaliyey oo iimaankoodii alla uu xifdiyey oo tuursiina meesha laydhaah joogo oo mahdigii uu la joogo oo dhibaatadii iyo fitnadii dajaal alle ka badbaadiyey nimankaasuu iman doonaa fayamsaxu can wujuuhihim wejigoo u masixi doonaa gacanta u marin doonaa wayuxadiثuhum wuxuu uga sheekayn doonaa bidarajaatihim fi ljanna darajooyinka ay jannada ku leeyihiin buu uga sheekayn doonaa fabaynamaa huwa kadalika mar uu isagu sidaa u ahaa arrintaas sidaa tahay id awxa allahu tacaala markaasuu alle u waxyoonayaa ilىa ciisa salى اllahu عalayhi wasalam ciisa bni maryam salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi alla u waxyoonayaa innii qad akhrajtu anugu waxaan soo bixiyey cibaadan lii addoommo kuway ah addoommahaasn waa juuj iyo maajuuj weeye kolkay soo baxsanayaan weeyaane laa yadaanii tabar aanu u lahayn leexadin qofna biqitaalihim dagaalkooda addoommo kuway ahoo wax hortaagi karaa aanu jirin ayaan soo bixinayaaye faxariz cibaadii ila tuur addoommahayga muxuuha ku baji oo saar meeshaas tuuru siina tuuru siina geed halkaasay kaga baxsanayaan wayabcau allahu alla wuxuu soo daynayaa ya'juuja wama'juuj waa laba qabiilo ya'juuj iyo maajuuj layidhaha qisadoodana alle subxaanahu wa tacaala uu sheegay suuratulkaafi ku sheegay weeyaan xaalkoodana nimankaas allaa og dadka ay yihiin waa soo fatahayaanoo sadigii baa dumaya uu alla yidhi faidaa jaءa wacdu rabbii jcalahu dakaa'a wakaana wacdu rabbii xaqa wataraknaa bacضahum ywmaidin yamuuju fii bacض ayb nimankaasa alla sadigii ka duminaya dulqarnayn uu ku gooyey oo way soo fatahayaanoo kolkaasay sidii daad oo kale adduunyada ugu soo butaacayaan wa hum min kulli xadabin yansiluun iyaga oo meel taagahoo dhan ka soo daadanaya xadab waxaa la yidhaahaa meesha taagan ayaa la yidhaahaa sida muxuu ahay kuriskiisa oo kale xudba waa la yidhaahaa dadka goobada leh ama tuurta leh iyaga naftooda waxal axdab baa la yidhaahaa yani meeshii meel taagahoo dhan bay kasoo daadanayaan yansiluuna bimaanaa yusricuun way kasoo soo daadanayaan oo soo ordayaan fayamuru yamuru awaa'iluhum kooda fawjkooda u dufcadooda u horreeyaa soo mari doona calaa buxayrati dabiriya bad yartaas ama muxuu muxuuaha haradaas oo tabariya la yidhaaha suuriya ku taalla ayay soo mari doonaan waa badyar aad u weyn oo ilaa lixdan kilomitir iyo meelahaas darafeenkooda isu jiraan weeyaan oo dee doonyo lagaga kalluumaysto oo weyn oo salkeeda weligeed aan la arag taasay marka ee kuwooda u horreeyaa soo mari doona fa yashrabuuna maa fiihaa waxa ku jira oo dhan bay cabbayaan oo fuuqsanayaan wayamuru aakhiruhum kuwooda dambaa soo mari doona fayaquuluuna markaasay dhahayaan laqad kaana bihaadihi maratan maa meeshan marbaa bay ku jiri jireen meeshan mar bayay lahaan jireen bahashas intaa la-eg isaa u weyn bay dhammaysanayaanoo markaasay kuwii dambe meeshan beri bayay lahaan jirtay taasuna marka waa tii xadiidkii muslim uu warinaya ee ku saabsanaa dajaalkan kada qisadiisa ku saabsanaa uu mxuuha uu waraystay oo mxu iyo caynu zuqar iyo uu ka waraystay oo yani waxaa akhiru zaman waa madhan doontaani wa yuxsaru nabiyu llahi ciisa waa la go'doominayaa nebiga alle ciise aha sala allahu alayh wasalam wa asxaabuhu iyo asxaabtiisa tuuru kula jirta xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado ra'su thawri liaxadihim dibi madaxii midkood maalintaa khayran kii ka fiican min mi'ati diinaarin liaxadikum alyowm boqol diinaar oo maanta joogta midkiin uu helo ay kala fiican tahay boqol diinaar oo maanta kolkaas joogto weeyaan lacagtu kolkaa aada qiimo u lahayd ba waxaa kala qiimo badnaanaya madax dibi inuu mid helo fayrgabu نبي llahi ciisa yani yadcuu wuu beryayaa nebiga alle ciisa sala allahu alayhi wasalama wa asxaabuhu radia allahu canhum ila allahi tacaala allay beryayaan muxuu aha inuu alle subxaanahu wa tacaala beladantada uu ka dulqaado kolkay aad gaajo marka ay u galaan oo u dhibaatoodaan fayursil allahu tacaala calayhim alle wuxuu ku sii daynayaa yaajuuj iyo maajuuj an sangaalle sangaalluu alla ku sii deynayaa fii riqaabihim qoortooda naqaf waxaa la yidhaahaa xooluhu markay duufsadaan gaar ahaan geela iyo adhiga iyo waxaa jira dixiri kurtumalahoo cadcad oo ka soo baxa oo waxsankooda cuncuninaya ah kaasaa marka naqaf la yidhaahaa soomaalidana marka sangaalla la yidhaahaa marka dixiri noocaas oo kale ah yaa alla ku sii daynayaayo qoorta dhuunta iyo meelahaas ka galaaya fayusbixuuna waxay waaberisanayaan farsaa iyagoo raq ah farsa waa jamcu farisa farisana marka wax baktiya dhintay baa la yidhaahaa ka mowti nafsin waaxida sidii hal qof dhimashiisa kale hal mar bay wada dhimanayaan mxua ducadaas dadka mu'miniinta ee mudariinta ah iyo nebiga alle salawaatu ullahi wasalaamu calayh ila jira ducadoodii yaa alla aqbalayaayo waxaa alle subxana wa taala xasharadaas ayuu ku dirayaayo markaas isla hal mar dhimanayaan sida qof kaliyo mar u dhintoo kale uma yahbiطu nabiyu llahi ciisa waasxaabuhu radia allahu canhum waxaa soo degaya buurtii ka soo degaya nabiga alle ciise ahiyo sala allahu alayhi wasalam iyo asxaabtiisii radia allahu canhum ila alard dhulkay u soo degayaan kolkay lee'daan ya'juuj iyo maajuuj falaa yajiduuna ma helayaan fi lardi dhulka mawdica shibrin taa ka qadarkeed ilaa mala'ahu isagoo uu buuxiyey mooyaane zahamuhum burtoodii iyo wanatanuhum qurunkoodii zahm waxaa la yidhaahaa ama zahma waxaa la yidhaahaa urta hilibka hilibka sanuntiisa ayaa mxua zahma la yidhaahaa marka yani waxaa weeyaan raa'ixadoodii urtoodii iyo qurunkoodii hilibka urtiisii hilibka urtiisa marka hadduu yahay mid la sunaanadanayo oo la shiilayo iyo waxaasna waa waa udgoon yahay caraf badan yahay hadduuse marka uu yahay mid qurmay oo qurun daraaddi marka raaxadiisaasu ay tahay waa mid eh, mxuaha xun weeyaan fa yargabu nabiyu llahi ciisa yani yadcuu wuxuu baryayaa nebiga alleh ciisa sala allahu alayhi wasalam wa asxaabuhu radia allahu canhum ila allahi tacaala allay baryayaan oo kada inuu ka nadiifiyo ayay u baryayaan fa fayursulu llahu tacaala alle wuxuu soo dirayaa tayran shimbiro oo ka acnaaqi lbukti geela bukhtiga la yidhaah waa nooc geela ka mid ahe qoortiisa oo kale ah waaweyn iyo alla soo dirayaa soo bixinaya meelu ka keena isagaa uga leh fa taxmiluhum way qaadaysaayo muxuu ahay haaddaas ayaa qaadaysa oo daldalaysa fatatraxuhum waxay ku tuuraysaa xaysu shaa allah meesha allau u doono ka fogeynaysaa dhulka marka haddana dhulkii weliba dee kolkii maydkoodii laga qaaday wixii dhaacaankii ka baxay iyo weli wasakhdoodii baa ku hadhay dhulkii ثuma yursilu اllahu caza wajal alla wuxuu soo dirayaa mataran roob buu soo dirayaa laa yukinu minhu yani laa yasuru minhu aanu ka jirinaynin beytu madarin guri dhoobo ahiyo walaa wabarin guri dhobarihi toona madar waxaa la yidhaahaa dhoobada qallalan ee sida bulukeetiga oo kale iyo jaajuurka iyo labanka iyo kuyaalkaas oo kale ah la sameeyey ama midda iska qalasho ee meelaha dhoobada ahee biyuhu ay ka gurhaan iyo midda ka soo baxday iyo marka guri madarana waxaa laga wadaa guri magaalo iyo qaryo wabarkana waxaa la dhogorta geela wabar la ydhaahaa marka haddana wabarka baytu wabarka waxaa laga wadaa reer baadiha guri balad iyo guri baadiya toona roob aanu celin karaynin oo fara badan baa la soo daynayaa fa yaqsilu larda dhulkuu dhaqayaa xataa yatrukahaa ilaa uu ka tago kazalaqa aw kazalafa muraayad oo kale muraayad oo kale elou ka dhigo nadiifa ثuma yuqaalu lilardi dhulkaa lagu dhahayaa ambitii hamarataki soo bixi midhahaaga waruddii barakataki soo celi barakadaadii kor u soo bixi barakadaadii alla kugeliyo hoos kuugu jirtay soo celiyo keen fa yowmaidin maalintaasay taakulu cunaysa alcisaabatu jamaacad oo minjamaacada dadkiihi min arumaana xabad rumaana xabad rumaana koox dhan oo dada deeqaysa wayastadiluuna ayna harhsanayaan biqixfiha qobkeeda xabadda rumaanka qobkeedii xabaddii rumaanka ay kolka midhihii ka cuneen qobkeedii oo sar oo kale ama qubad oo kale ah iyo hoos harhsanayaan jamaacad dhan oo dadihii wayubaaraku waa la barakaynayaa fi risli caanahana xoolaha irmaan caanahooda alla barakaynayaa xataa takuuna aliqxa xataa ina alliqxa midda muxua irmaanta ahee min alibili geeli ihi la tagfi ay ku fillaanayso alfi'aama jamaaco fara badan oo min annaasi dadka ay deeqayso liqxa waxaa la yidhaha jamceeduna waa liqaax weeyaane neefka muxuu ahaa dhalmada cusub ayaa gaar ahaan loo yidhaaha haddana marka neefka irmaan o dhan horta xalow baa la yidhaahaa marka midda dhalmada cusub baa iyada marka liqxa gaar loo yidhaahaa marka neefka geele hasha irmaan ayaa maalintaa waxay deeqaysaa muxuaha qabaa'il qabaa'il dhan oo waxay deeqaysaa dad ah wa liqxata min albaqar midda haleelada ahee lo hina latakfi ay ku filaanayso alqabiilata min annaas qabiilo dhan sici qabiilo deeqaya marka hashiina waxay deeqaysaa qabaa'il waliqxata min alghanam midda falanfalxada ahee adhiga uhuna latakfi alfakhida min annaas ay ku filaanaysa ray ama mxua jirib sida soomaalika la yidhaha waa qabiilada mxuaha koox ka mida weeyaan bay ku fillaanaysaa fa baynamaa hum kadaalika mar ay sidaa yihiin id bacata allahu tacaala markaasuu alla soo diray yani soo dirayaa riixan طayiba layr macaan buu alla soo dirayaa fata'hudu waxay qabaan ta'khuduhum waxay ka qabanaysaa yani ka gelaysaa taxta aabaatihim kilkilooyinkooda hoostooday ka gelaysaa dadka mu'miniinta ah fataqbidu ruuxa kulli mu'minin wa muslim qof kasta oo mu'mina ah ama muslima ah oo dhan bay nafta ka qaadaysaa wa yabqaa shiraaru nnaas waxaa soo hadhaya dadka kuwii ugu xun xumaa baa soo hadhaya yatahaarajuuna iyagoo isku boodboodaya isfuulfuulaya fiiha yani fi lard tahaaruja alxumur sida dameeruhu ay isugu boodboodaan oo kale jidhkaa sida dameeruhu ayna kolka isa saaranayaan iyo aynu u kale aynu u xishoodii u yaqaa aqoonaya dadka hortiisa iyo isugu saarsaartaan sidaasa muxuu ahay rag iyo naagi iyo wax xishoonaya aanu jirin raggu ragga fuulayaa naagaho naagaha fuulayaa naagaha ragga jidka dhexdiisa laysku qaqabsanayaan ayb oo sida hadda yurub iyo waxyaalaha lagu sheego kaba sii daran oo muxuu ahaye shaarica dhexdiisa la isku fulfuulayo facalayhim taquumu saaca iyagay saacaddii qiyaama iyagay ku dhacaysaan dadka sidaasa ee xishood ka tegey ee iimaan ka tegey oo intii iimaanka lahayd oo dhan alla subxaanahu wa tacaala uu ka qaaday oo jahli iyo kufri iyo ilxaad iyo fisqi iyo fasaad isugu soo hadhay kuwaasay qiyaamuhu ku dhacayaa rawaahu muslim xadiidkii marka sidaasuu ku dhammaaday waxaana hadhay tafsiirkii uu fasiraya alimaamu nawowi radia allahu canhu qowluhu khallatan bayna ashaami waalciraaq ee طariiqan baynahumaa jid u dhexeeya weeyaan qowluhu wacaaha waxa bilcayni اlmuhmala cayn aan dhibic lahayn iyo wasaa'il muhallaha saada saddexda dhibiciyood leh weeyaan wاlcayثu أshad الfasaad kama fii qowlihi tacaalى walaa tacثw fi اlarضi mufsidiin caafa yaciiثu iyo cafaa yacfi labadaba waa la yidhaahaa cafiya yacfaa baan ujeeda ayb waa isku mid marka wالdurى bضm الdal الmuعjamة wa hiya acaali asnima asnimana waa jamcu sanaam kuruska meesha ugu sarraysa weeyaan wa huwa durahaasuna jamcu dirwa ama durwa bidami daal wa kasrihaa walicaasiibu dukuuru الnaxl umaraء الnaxl inuu yidhaaha baa fiicnayd ilaa muxaa weeyaan waxa awal hore carabta iyo dadka muslimiinta ihiyo waxay unu haysteen amiirka shinnidu inuu midlab yahay Hmm. <clears throat> Hmm. wlyacaasibu waxaa weeye waa jamcu yacsuub wuxuuna leeyahay alimaamu nawwi radi allahu canhu dukuuru naxli marka yani waxa weeye shinnada laboodkeeda shinnida labkeeda weeyaan waa sidii awal hore marka loo fahmi jiray weeyaan oo shinnida amiirkeedu inuu lab yahay oo kuwa ay raacaysaa marka lab ay yihiin laakiin hadda waa cilmiga xadiidkii wuxuu yidhaahaa boqoradduu yidhaahaayo waa dhadig bay yidhaahaan kuwa kalena marka shaqaale weeyaan ha wa jizlatayni ay qidcatayn waalgaradu alhadafu aladii yurma ilayhi binnushaab qaradkana waxaa la yidhaahaa yoolka la toogto ee fallaadha iyo wixii kale lamida lagu toogtaa la yidhaahaa yani sida yoolka fallaadha loogu loogu gano oo kale sidaasoo kaleo ninkii labadiisii juz u u kala tuurayaa weeyaan ee yarmiihi waa tuurayaa ramyatan tuurid buu tuurayaayo ka ramyi nushaabi ila algarad lamida gamidda fallaada loo gano xagga yoolka loo ganaa ila alhadaf waalmahruudatu biddaali almuhmala waalmucjama mahruuda iyo mahruuda labadaba waa la yidhaahee huwa athawb almasbuuqu waa marada la rinjeeyey marada la rinjeeyey oo weliba muxuu ahay lagu rinjeeyey geedan xamuuradda ah weeyaan dhoobo guduudan oo qurux badan oo waxaa weeyaan muxuu ahay meelaha baadihiya laga helo oo reer baadihi oo dharka ku guduudsadaan qowluhu laa yadaani ay laa taaqa wa duudun naqafka alla ku dirayaana waa dixiri wa farsa jamcu fariis wa huwa alqatiil kala dilay weeyaan sheega raqda ahee neefku bahalku dilay iyo waxaasoo kale iyo baa la yidhaha fariisa ayb wazalaqatu wuxuu leeyahay bifatxi zaayi wallaami wa bilqaaf wa ruwiya azulfana waa la wariyey bidami zaayi wa iskaani allaami wa bilfaa wahiya almir'aatu waa muraayadda wاlcisaabaة اljamaaca wاlrislu bikasri raa allaban wاlliqxatu allabuun waa midda irmaan midda irmaan oo dhan ma wada midda irmaan baa laga wadaa buu ka wadaa yani laakiin asalkeedu midda dhalmada cusub ayay ahayd wاlfi'aamu bikasri اlfaa'i wa bacdaha hamzaة mamduuda aljamaaca wاlfakidu min annaasi duna alqabiila qabiilada midka hooseysa weeyaanoo jirb loo yaqaano ama raay la yidhaaho kuwaas weeyaan sidaasay marka nebigu salى اllahu alayh wali wasalam tan oo kale marka waxaa lagu magacaabaa qisooyinka noocaas oo kana ah malaaxim baa la yidhaahaayo waxa dhici doona kolka mxua qiyaamuhu soo dhowaado yuu ka warramay alayhi الsalaatu wasalaam oo ciisa bnu maryam iyo mahdigii iyo muxuu ahaaye inkastoo hadda kan mahdigii maanu magac dhabin laakiin raggaasuu ku jira uu kusoo degaya ee oo uga sheekaynaya weji u salsalaaxaya eh uu ku jira ku jiraa mahdiguna eh iyo yajuuj iyo majuuj iyo eh, dajaal iyo waxaasuu marka ka warramay nebigu sala allahu aleyh waali wasalam wacan ribciyi bni xiraashin qaala ninkaa ribciyi bni xiraash la yidhaaha wuxuu ahaa nin taabici ahoo min taabici lkuufa ahoo ee wuxuu ahaayey zaahid ahoo mutawaadic ahoo caalima faqiihu ahaa qaala انطalqtu maca abi mascuudin اlanصaariy ilaa xudayfata bni اlyamani radia allahu canhum abu mascuud alansaari anigoo la socda ayaan aadnay xudayfa ibn اlyaman radia allahu canhum faqaala markaasuu ku yidhi lahu abu mascuud baa ku yidhi xadiثnii ma samicta min rasuuli اllahi salى اllahu عalيyh wali waslm fi اdajaal iiga waran waxaad ka maqashay rasuulka alla salى اllahu عalيyh wali waslm ee dajaal ku saabsan wuxuu sidaa u leeyahayna waxaa weeyaan saxaabigaas la yidhaaho xudayfa ibnu lyamaan radi allahu canhuma waxaa lagu yaqaanay inuu ahaa saaxibu sirri rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam oo waxyaalaha dhici doona mustaqbalka ahee fitanta iyo ah iyo munaafiqiinta muslimiinta ku dhex jirta iyo waxaas uga warramay oo ashyaada sidaasa buu hiwaayo alla u siiyey o ashyaadaasuu nebiga sal allahu aleyh waali slm uu weydiin jiray markaas isagana goortii dambe dadku ay ka soo doonan jireen qaala markaasuu xudayfa wuxuu yidhi ina adajaala yakhruju wa ina macahu maa'an wa naara dajaal waa soo bixi doonaa wuxuuna wataa biyi iyo dab buu wataa fa ama aladii yaraahu nnaasu maa'an kay dadku u arkaayaan inuu biyo yahay fa naarun tuxriq waa dab wax gubaysa wa ama aladii yaraahu nnaasu naarankaay dadku arkayaan inuu naar yahayna fa un baaridun cadb waa biyo qabow oo macaan faman adrakahu minkum midkii soo gaadho idinka idinka mid mida falyaqac fi ladii yaraahu naaran kii uu ka uu u arkaaya inuu dab yahay ha ku dhaco qofkii isaga raacana wax dadku janno ay u malaynayaan buu gelinayaa waana naar ololaysa kiise muxuu ahaaye isaga diidana wuxuu dadka ku dhahayaa wax dab ololi ueg buu dhahayaa dabkan aan ku ridayaa ku dhac haddaba haddaad diido ama dabkan dooro ama aanay dooro marka wuxuu leeyahay qofkii alla ku imtixaanee soo gaaraayo indhaha intuu isku qabto ha ku dhaco midaas ou dab inuu yahay u arkaayo fa innahu maa'un cadbun طayib waa biyo macaanoo wanaagsan weeyaane faqaala abuu mascuudin radia allahu canhu abuu mascuud baa isna wuxuu yidhi wa ana samictuhu anna waan maqlay oo ka maqlay muttafaqun caleyh وعn cabdاللahi بn cمr بn الcاaص رضي الله عنهma qala qala rasuulu الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم ykhرج الdjaaل fي ummatي dajaal ummaddayduu ka soo dhex bixi doonaa fayamkuثu arbaciin afartan buu joogi doonaa laa adri raawigaale ma garanayo arbaciina yowman ma afartan beriba ow arbaciina shahran mise afartan bilood أو arbaciina caaman mise afartan sannadood ma kala garanayo laakiin xadiidkii hore ee muxuu aha xadiidkii nawaas ibni samcaan radia allahu canhu yaa isagu noo qeexay noo caddeeyay inuu afartan beri uu yahay iyo afartankaasu sida ay kala yihiinna isagaa sheegay fayabcaثu allahu tacaala alle wuxuu soo dirayaa ciisa bna maryam sala allahu alayhi wasalam fayadlubuhu waa raacdaysanayaa wuu ka cararayaa markuu arko fa yuhlikuhu markaasuu halaagaya oo dilaya uma yamkuhu nnaasu dadkaa waxay joogayaan sabca siniina toddoba sannadood bay joogayaan laysa bayna اtnayni cadaawa laba qofna iyagoo iyagoyna cadaawo ka dhaxaynin oo dadka dadkoo dhan ay nabdayaan oo heshiinayaan xataa xayawaanaadka oo dhan noolaha oo dhan ay wada heshiinayaan oo carruurtu ay ku ciyaarayso masaska iyo abeesada ay ku ciyaarayso oo la daaqayo eeyaydu ay adhiga la daaqayso wax wax isyeelaya aanu jirin toddoba saa lagu joogayaa uma yursil allahu caza wajal alle wuxuu soo dirayaa riixan baarida layr qabow buu min qibali shaam xagga shaam ka soo dirayaa falaa yabqa calaa wajhi alard dhulka dushiisa kuma kuma baaqi ahaanayo axadun qof oo fii qalbihi qalbigiisa uu ku jiro mihqaalu daratin quraanjo yar qadarkeed oo min khayrin eh, khayrihi mise wuxuu yihi iimaan min iimaan ilaa qabadat way qaadaysaa sidaasaa dadka marka alle ku qaadaya dadka saalixiinta oo dhan xataa low anna axadahum ilaa darajati haddii uu midkood dakhala fii kabidi jabalin buur bartankeed hadduu galo buur beerkeed hadduu galo yani dhexdeed hadduu galo bartankeeda uu galo kabid kabidulqaws iyo marka la yidhaaho bartamaheeda baa la yidhahaa shayga bartamihiisa marka kabid lagu magacaabaa ladakhalathu calayhi waa ugu geli lahayd xataa taqbidahu ilaa nafta ka qaado fa shiraaru nnaas waxaa soo hadhaya dadka inta ugu shar badana ugu xun fii khifati atayr oo fudfudaydka shimbiraha oo kale leh wa axlaami sibaac iyo caqliga caqliga dugaagga oo kale leh aan waxay garanayaan iyo waxba kale aanu kala jirin waxay dilaan iyo waxay cunaan iyo waxay fuulaan iyo mooyaane waxba garanayn laa yacrifuuna macruufan aan khayr garanaynin walaa yunkiruuna munkiran sharna munkaran sharna aan inkiraynin oon la yaabin fa yatamaalu lahum shayطaan shayطaan baa isu soo suuraynaya oo isaga soo dhigaya qof bani aadama isaga soo dhigaya fayaquulu markaasuu dhahaya alaa tastajiibuun waa si dadku gaalnimada ugu noqonayaan gaalnimada goortii dambe lagu noqonaya miyaydaan <coughs> miyaydan ajiibayn eh, eh, eh, waxaan idin faraya miyaydaan qaadanaynin fayaquuluuna markaasi dheheen famaa taamuruna maxaadna faraysaa fayaamuruhum bicibaadati alawthaan asnaamta inay caabudaan buu farayaa wahum fiidaa markaasay caabudayaanoo asnaamtoodii hore ay ku noqonayaan oo qolo waliba sanamkeedii ay ku noqonaysaa wahum iyaguna fii daalika sidaas dhexdeeda daarun risquhum kuu dararsan yahay yacnii fara badan yahay risqigooda uu yahay xasanun <coughs> cayshuhum maciishadooda ay <coughs> wanaagsan tahay oo barwaaqa ku nool ثuma yunfaku fi الsuur waxaa la afuufayaa buunkii baa la afuufayaa oo nafkatu sacqigii hore ah falaa yasmachu axadun qofna ma maqlaayo ilaa haddii uu maqlo si asqىa wuxuu raaricinayaa hoosu dhigayaa liitan dhaban wa rafaca liitan dhabanna kor buu u qaadayaa yani qoortuu leexinaya sida qofka dadku kolkay wax dhegaysanaya shaqadii intay maqlaan ay maxaa dhegta u dhigayaan geesgees bay isu qalloociyaan marka liidka isagaa fasiri doono eh waxaa weeyaan qoorta labadeeda dhinacbaa midiiba liidka la yidhaahaa marka yani madaxuu qalloocinayaayo qoortiisa labadeeda dhinacbaa midna hoosaynaya midna sarraynayaa weeyaan wa أwalu man yasmacuhu qof maqla waxa ugu horeynaya rajulun nin oo <coughs> yaluutu sabatyeenaya masaxaya yani xawda ibilihi geelisa darkiisa geeli darki u hagaajinaya oo u xansasaynaya oo gacanta u marinaya kaasaa ugu horeynaya qof maqla nin ceelalyo aho geeli darki usii hagaajinaya oo kolku <coughs> dhoobeeyey dhoobadii marka ku sinsimayay oo ku hagaajinaya kaasaa ugu horeynaya yuqaalu laata alxawda yaluutu lawطan إda طayanahu wa masaxahu fayuscaqu waa dhacayaayoo waa dhimanayaa wayuscaqu الnaasu dadkiina waa daadanay qof waliba meeshuu joogo yuu ku dhacayaayo falaa yastatiicuuna tawsiyatan walaa ilaa ahlihim yarjicuun waa ku alla yidhi subxaana wa tacaala qof bahalkaa u marayabu kolkuu maqlo yuu ku dhacayaa ayb geelii iyo kii la joogay ee soo ararinaya halkooday ku dhimanayaan kii darka sii samaynaya halkiisu isaguna ku dhimanaya darka dhinaciisa ku dhimanaya kama cabaayo geelina kuma soo aroorayo ثuma yursil اllahu alle wuxuu soo diraya oo qaala mise wuxu uhi yunzil اllahu alle wuxuu soo soo bixinayaa waa soo kolka la soo baxaya dambe alle wuxuu soo dejinaya mise alle wuxuu soo dirayaa maطaran roob buu alla soo dirayaa kaannahu aلطallu aw الdallu aلطallu wالdallu wالdashu kulligood waa isla wada macno waa tixtiixa tixtiix yar baa la soo dirayaayo laakiin muxuu ahaayey manida ragga oo kale ah baa la soo dirinayaa fatanbutu minhu waxaa ka soo baxaysa roobkaas ajsaamu nnaasi ajsaadu nnaasi dadka jidhkiisii dadka jidhkiisaa ka soo baxaya sida dhulkoo abaar ah kolkuu roob ku do'o oo nabaad uga soo baxo aan hortii hore la arkaynin wax meesha nabaadoo ku yaallaba oo xidda xididda yaryaroo dhulka ku qarsoon iyo midho yaryaroo nabaataadkii awal hore meesha ku olli jiray muxuu ahaay midhahoodii ohoo ciidda ku dhex darsamay oo aan la garanaynin iyo uuna ay halka uga soo biqlayaan sidaasoo kaleu jasad jasadkii dadkuna halkaa uga soo quburtooda uga soo baxayaayo laf yar oo cajbu danab la yidhaaho oo iyadu aan baabi'in laftaasi ka soo biqilayaa kolkii roobkaasi uu soo gaaro uma yunfaku fiihi ukhraa waa la afuufayaa buunkiibaa nafqo kale la afuufayaa fa idaa hum qiyaamun yanduruun waxaad arkaysaa iyagoo taagtaaganoo fiirfiiranaya mar bay soo odhanaya qabriga qufulay ka soo baxayaano dadkiioo taagtaaganoo hareeraha fiirfiiranaya oo meesha muxuu ahaay buunka laga afuufayo marka eh, dadka u siiyaacaya fiirfiiranaya war xaggee laynooga yeedh war xaggeen aadna ثuma yuqaalu markaasaa waxaa la dhahayaa yaa ayuha الnaas haluma ilىa rabbikum wardadow u kaalaya rabbigi rabbigiin baa idin yeedhaya mowqifkii baa loogu yeedhayaa waqifuuhum inahum mas-uuluun aayaddaasuu aqriyay markaa nebiguna sal ly slam joojiyo isu keena waa la su-aali doonaaye mowqifkii baa marka laysugu yeedhaya <clears throat> faidaa hum min alأjdaaثi ilىa rabbihim yansiluun kaannahum ilaa nusubin yuufiduun waa meelaha aayadaha alle ku sheegayo subxaanahu wa tacaala oo xagga looga yeedhaya marka dadka u wada yaacayaan uma yuqaalu markaasaa waxaa lagu dhahayaa akrijuu bactha annaar markii muddo badan meesha la taagnaado baa aadam lagu dhahayaa soo bixiya qaybtii naarta intii naarta la gelin lahaa soo naarta loo diri lahaa soo saara fayuqaalu yuqaalu minkam waa imisa fayuqaalu waxaa la dhahayaa min kulli alfin tiscmiatin wa tiscata wa kunkiiba waa sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan yaa naarta ka galaya halna waa jannadu ka gelaya fadalika maalinkaasu yowma yajcalu lwildaana shiibaa waa maalinta wiilasha yaryar ka dhigaaya ciroolayaal ka dhigaya oo wiilka yarinoo ciroobaya cabsi daraaddeed wadalika yowma yugshafu can saaq waa maalinta kubka la xaydaya weeyaan kashu saaqaas marka waxaa weeyaan saaqa la sheegaya waa saaqa alle weeya subxaanahu wa tacaala laakiin kan haddu wuxuu ku fasirayaa yugshafu can shiddatin wa howlin cadiim mase ahee xadiis saxiixi lbukhaari ku yaalla fasiraya saaqaasu inuu saaqa rabbi uu yahay subxaanahu wa waa xadiis intaa ka tafsiil badan baa jira marka kolley waxaa weeye maalimaha uu alle subxaanahu wa tacaala qur'aanka ku sheegay yowma tarawnaha tadhalu kula murdacatin cama ardacat وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى يومa يجعل ولداana شhiiبa يومa يكشhaف عan sاaq maalmaha la leeyahay waa waqtiyaalkaas waa maalinta قiyaamaha ah mxua awqaateeda waqtiyaal ka mida weeyaan rawaahu msلم wاliitu صفحaة الcunuq waa mxua qoorta dhabankeeda ومaعنaahu yadacu صفحaةa cunuqihi وayarfacu صفحaتah الأqرى midna hoos buu udhigayaa midna kor buu uqaadaya وعn أنس رضي الله عنه qال qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم laysa min beldin ma jiro beled ilaa sayaطa'uhu waxaa geli doona waxaa ku joogsan doona weeyaan waط'iga marka la fiiriyo macnihiisu waa sida isku taagi doona yani geli doona الdajaal dajaal waa geli doonaa ilaa makata والmadiina maka iyo madiina mooyaane labadaas mooyaane afartanka maalmood iyuu buldaanta adduunka oo dhan cagta ku marin doonaa ilan waa kan soo maray dhaqsihiisa sida uu yahay labadaas iyaga waa laga waardiyeynayaayo iyaga ma geli karo walaysa naqbu min anqaabiha min anqaabiha mise anqaabihima anqaabihima walaysa ma jiro naqbun ariiq ma jiro oo ariiqa iyo daloolka iyo meelahaasaa naqbi la yidhaahaa min anqaabihimaa oo jidadkooda ka mid a ilaa calayhi almalaa'ika malaa'ig baa joogta saafiina iyagu oo safan taxrusuhumaa oo ilaalinaysa waardiinaysa labadaa magaaladood waxaa midkaad walbaba meelaha laga soo galay jidadka laga soo galo iyo buuraha dhexdooda meelaha meesha ka kala jeexan yihiin iyo wada taagan malaa'ig safan oo waardiyeynaysa oo isaguna waa u arkayaa malcuunkaas iyo jeeshkiisuna waa arkayaa <clears throat> fayanzilu wuxuu degi doonaa bisabikha oo sabakha meesha carraseesha ah sabikh waxaa la yidhaha ama sabakh waxaa la yidhaahaa dhulka caraseesha la yidhaaha ee aada moodo in dhidid uu leeyahay ama meel gaas iyo ku daatay iyo kale ohoo nabaataadka ka soo baxa kolay kuta midan dhanaan uu yahay bahasha nayla ababista la iyo kueelahaas ay ka soo baxaan ee dundumooyinka hareerahoodaiyo meelaha dhulka sidaas oo kale ah yaa sabiqa la yidhaaho dhulkaasuna waa dhul jilicsan oo aan nabad fiicanna aan soo bixinin ee guryahana lagu dhisaana ay dumaan oo aanan asaaskooda oona adkayn kaasaa la yidhaahaa marka madiina dhulalka ku hareeraysan oo caraseesha ah yuu soo degi doonaa fatarjufu lmadiina madiina gilgilan doonta halaaa maraat halaaa rajafaatin saddex gilgilashadood way ruxruxan doontaa oo waa imtixaan alle subxaanahu wa tacaalaa madiine uu ku nadiifinayo fayukhriju e, allahu minha alla uu kaga bixinayo kulla kaafirin wa munaafiqu gaal kasta iyo munaafiq kastaba uu ka cararayo zalzaalkaas madiina ka dhacay buu ka cararayaayo xagga dajaal buu u cararayaa kolkaasaa madiine waxaa isugu soo hari doona inta mu'miniinta ahe saadiqiinta ah keliya rawaahu muslim canhu radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal yatbacu dajaala dajaal waxaa raaci doona oo askartiisa iyo junuuddiisa ka mid noqon doona min yahuudi asbahaan beledka asbahaan layidhaaha ee iraan ku yaalla yahuuddiisa sabcuuna alfan toddobaatan kun oo calayhim atayaalisa dushooda ay yihiin tayaalis tayaalisna waa jamcu taylasaan jamcu taylasaan weeyaanoo waa nooc dharka ka mida ah. dhar taylasaan la yidhaaha bay xidhan yihiin rawaahu muslim marka taasuna waa dhar ay culammadoodii iyo axbaartoodii waxyaalaha xidhaan marka waxaa weeyaan yahuudda xaaqaamaadkeeda iyo culammadeeda iyo waxyaalahaas toddobaatan kun oo ah ayaa junuuddiisa ka mid noqon doonta oo soo raaci doonta ila isaguba yahuudi weeyaan lacanahu allah walacanahu macahum eh, rawaahu muslim marka meeshuu ka soo baxayo ee muxuu ahaayey waxaan sheegnay hortii hore inay meel u dhaxaysa shaam iyo ciraaq inay tahay marka tan macnaheedu ma aha inuu asbaxaan ka soo bixi doono asbaxaan markuu marayo markuu maraya bay marka kuwaasu ku darsami doonaan ama horta horeyba u imaan doonaan oo markay maqlaan iyo meeshiisa ugu imaan doonaan wa can ummi shariikin radia allahu canha annaha samicat الnabiya salى اllahu عalayhi waalihi wasalama yaquul layanfiranna annaasu walla dadku waa ka carari doonaanoo waa ka qixi doonaan min addajaal fi ljibaal buuraha buurahay kaga carari doonaanoo buuraha dushooda ayay kaga carari doonaan fasaaddiisu markay fara badato rawahu muslim wa can cimraan bni xusaynin radia allahu canhuma qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali waslama yaquul ma min khalq ma ma bayna khalqi aadama ilى qiyaami الsaaca amrun akbaru min addajaal rawaahu muslim maa bayna khalqi aadama ma jirto inta u dhaxaysa abuurkii aadam alla uu abuuray ilaa qiyaami saaca ilaa muxuuha qiyaamuhu uu ka dhacayo amrun dhacda ma jirto akbaru oo ka weyn min addajaal dajaal fitnadiisaas wax dhacdo oho ka weyn oo ka dhacaya adduunka ka dhacaya laga bilaabo markuu alla abuuray aadam uu abuuray ilaa adduunyada ka rogmanayso dhacdadii ugu weynayd iyo dhibaatadii ugu weynayd weeyaan midda dajaal rawaahu muslim sidaas daraaddeed baa marka alla subxaanahu wa tacaala uu ambiyooyinkiisii oo dhan dhammaantooda ugu sheegay oo nebi welibana uu uga digi jiro ummaddiisa ugaga digi jiray muxuu ahaa uu rasuulkeenana sala allahu alayh waali wasalam ummaddiisa u amray kolkay salaada tukadaan waxyaalaha afarta ee ka cawdubillaysanayaan inay ku daraan fitnat almasiixi dajaal wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can الnabiyi salى allahu alayh waali wasalama qaal yakhruju dajaalu dajaal baa soo bixi doona fayatawajahu qibalahu yacni jihatahu dhankiisa waxaa aadi doona rajulun min almu'miniin nin mu'miniinta ka mid ah baa aadi doona oo dhalinyaro oo caalim ah oo mu'min ah fayatalaqaahu waxaa ka hor iman doona almasaalixu waardihii baa ka hor iman doona masaalixu dajaal dajaal waardihiisii masaalix waa jamcu maslaxa maxalu silaax meesha hubka la dhigtaa maslaxa la yidhaahaa marka hadda waxaa weeyaan meelaha ee muxuu ahaayey saldhigyada ah ee askarta dajaal ay joogta ee waardiyeynaysa jidadka iyo waxyaalahaas waardiyeynaysa oo meelaha xuduuddaa ah joogta ayaa ka hor imaan doona fayaquuluuna lahu waxay ku dhahayaan ilaa ayna tacmid xaggeed abaaris xaggeed aadis oo u socotaa fayaquul markaasuu dhahayaa acmidu ilaa haada aladii kharaj ninkaan soo baxay baan aadayo xaggiisa u socdaa fayaquuluuna lahu waxay ku dhahayaan awamaa tu'minu birabbina oo rabbigayo miyaadanban rumaysnayn ninkaas soo baxay baabaad leedahay rabbi baan xaggiisa u socdaa ma dhahaysidba rabbigayo maba rumaysnid miyaa fayaquul markaasuu dhahayaa maa birabbinaa khafaa rabbiga iyo ma qarsoono haddaan aragno nagama qarsoomayo rabbina marka qiyaamaha la arki doonaa qiyaamahana calaamad baa isaga mu'miniinta udhexaysoo alkashfu can isaaq ah oo lagu garan doonaa oo loo sujuudi doonaa rabbigaya ma garan waayeyno fa yaquuluuna waxay dhahayaan isdhahayaan qaarkood qaarka kale ku dhahayaan iqtuluuh dila fa yaquulu bacduhum libacdin qaarkood baa qaarka kale ku dhahaya alaysa qad nahaakum rabbukum miyaanu ahayn rabbigiin inuu idinka reebay dajaal bay sheegayaane an taqtuluu axadan duunahu inaad qofna dishaan isaga la aanti qof aydaan isaga ku soo simin inaydaan dilin soo idinma aanu amrin ha dilina ninkaasuna waa ninkii qisadiisa xadiidkii na aan ku soo marray eh, muxuuha xadiidka nawaas ibni samcaan allahu canhu baabka kada ugu horreeya aan ku soo marray weeyaane intuu gowracaddana soo noolaynayo fayantaliquuna bihi ila dajaal dajaal bay la aadayaan faidaa ra'aahu lmu'minu markuu ninkii mu'minka mu'minkahaa arko oo calaamadii rasuulku sala allau alay slam uu ku sheegay ishiisii iyo kaafirkii wejiga kaga qoraa iyo u arko u qaala wuxuu dhahayaa yaa ayuha nnaas war dad yahow ina hada adajaalu aladii dakara rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam waa dajaalkii rasuulka alla uu sheegay buu dhahayaa ila calaamadii buu arkay fayaamuru dajaalu bihi dajaal baa muxuu amar ku bixinayaa ninkaas isaga ah fa yushabbaxu waa la kala jiidaya waa la fidinayaa waa la fidinayaa ninkaasoo saasaa loo wadhayaa dhulka loogu fidinayaa fa yaquulu markaasu dhahayaa khuduuhu washujuuhu qabta oo dkra yani garaaca u dhahaya <clears throat> inta dhulka lagu dhambaadiya dhulka saa loogu fidinayayo lakala jiidaya luguhi iyo madax iyo gacmihi inta la qabto fayuusacu dahruhu wa baطnuhu darba waxaa la wada gaadhsiinayaayoo lagu camimayaa dhabarkiisa iyo iyo beerkiisa yani eh, bogcadkiisa iyo dumadowgiisaba darban garaac garaac baa oo dhan la wada gaadhsiinayaa cirhbaha ilaa qadaadka iyo dhuunta ilaa faraha saasaa loo gelayaa fayaquulu markaasuu dhahayaa wamaa tu'minu bi oo miyaadan i rumaynaynin fayaquul anta almasiixu alkadaab waxaad tahay ilowgii beenaalaha ee rasuulka alle sala allahu alayh waali wasalam uu nooga warramay fa yu'maru bihi amar baa lagu bixinayaa fa yu'sharu waxaa lagu jeexayaa bilminshaar minshaar baa lagu jeexayaa min mafraqihi kala rogiisa xataa yufaraqa bayna rijlayhi ilaa labadiisa lugood la kala bixiyo oo labada lugood dhexdooda ay ka baxdo minshaarta ay ka baxdo waxaan soo marray mar horena inuu seef ku kala goynayo marka inay minshaartaasu seef muxuu ahaay seef shakligeed ay leedahay oo laakiin sida minshaarta lagu kala jeexayo oo marna kolkaas seef laga cabirayo marna minshaar laga cabiraya iska suurowda ثuma yamshi الdajaalu bayna alqiطcatayn dajaal wuxuu kala dhex marayaa labadaa qidcadood ee ninkii loo kala gooyey ثuma yaquulu lahu markaasu wuxuu ku dhahayaa qum kaca buu ku dhahayaa fayastawii qaa'ima waa kacayaayo waa istaagayaa ثuma yaquulu lahu wuxuu ku dhahayaa wmaa atu'minu bi may rumaynaysaa waa hadidayaa marka kolkay fayaquul markaasuu dhahayaa masdadtu fiika ilaa basiira masdadtu ma aanan kororsanin fiika shanigaaga ilaa basiiratan yaqiin mooyaan hadda unbaaban si fiican kuu hubsaday ilaan calaamadii rasuulka alla sal alay slam oo inaad igu samaynayso uu nooga warramay baad samaysay oo dajaalkii rasuulka alla sala allahu aleyh waali wasalam noo sheegay inaad tahay ayaan hadda si fiican ku hubsaday uma yaquulu markaasuu dhahayaa ninkii mu'minka ahaayo yaa ayuha annaas innahu laa yafcalu bacdii biaxadin min annaas sidaa aad arkaysaan qof iga dambeeya kuma samayn karaya aniga keliya weeyaan waxbaa ka cabsanina waxbaa ka cabsanina fayaakuduhu dajaalu dajaal baa qabanaya liyadbaxahu inuu gowraco fayajcalu allahu alla wuxuu yeelayaa bayna raqabatihi ilaa tarquwatihi maa bayna raqabatihi ilaa tarquwatihi inta u dhaxayso qoortiisa ilaa kalxantiisa al ayuu ka dhigayaa nuxaasan falaa yastatiicu ilayhi sabiilan jid u ku gowraco ma helayo markaa ma karayso mididu ma karayso meeshii laga gowrici lahaa baa la nuxaas ka dhigayaa fa yaahudu biyadayhi wa rijlayhi wuxuu qabanayaa labada gacmood iyo labada lugood buu qabanayaayo fayaqdifu bihi waa ku tuurayaa biyihii iyo dabkii aan soo marray inuu watay xadiidkii xudayfa iyo abu mascuud aan ku soo sheegnay buu xaggiisa u tuurayaayo naar inuu ku tuuray naar inuu ku tuuray buu dadka u malaynayaano fayaxsabu الnaasu dadku waxay u malaynayaan annamaa qadafahu ila annaar inuu xagga dabka u tuuray yaa u malaynayaan wa inamaa ulqiya fi ljanna jannadaana lagu tuuray oo jannadii oo nebigu sal ly sl miduu dhahayay taad naar u malaynaysaan waa biyo qabow oo macaane taa ku dhaca tii baa lagu tuuray faqaala rasuul llahi sala allau alيyh wali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi haadaa acdamu nnaasi shahaadatan cinda rabbi alcaalamiin ninkaasaa ugu weyn xagga shahiidnimada rab rabulcaalamiin agtiisa rawaahu muslim wa rawa albukhaariyu bacdahu bimacnaahu wاlmasaalixu hum alkhufaraa'u wاطalaa'ic waxa weeyaan khufaraa waa jamcu khafiir khafiirkuna marka waa waardiyaha طalaa'icna waa jamcu طaliica طaliicaduna waa midda horseedka ahee marka ka horeynaysa jeyshka